بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa calamtana wasidna cilman watuqan ya kariim wabacdu kitaabkeenii abi shujaaca matnu lgaayati wataqriib mukhtasaru abi shujaac darsigii afari tobanaad ba maanta qaadanaynaa insha allahu tacaala faslun fi salami asalafna waa la dhahaa asalaf salamna waa la yidhahdaa salafna waa la yidhaahdaa salaf waxaa la yidhaahdaa masalan baycu shayin mawsuufin fi dimmati baycu shayin mawsuufin fi dimmati baycu shayin shay in la iibiyo mawsuufin la tilmaamay fi dimmati qofkana lagu leeyahay a qofkaa laga rabaa inuu keeno marka wuxuu kasoo horjeedaa shay halkaa yaalla in la waxaa ka soo horjeeda shay hee tilmaan lagu gadayo warkaa ma ku dhacay baycu shayin shay in la iibiyo mawsuufin la tilmaamay fi dhimmati yacni meeshana ka maqan oo cidda loo tilmaamay lagu leeyahay inay keento baycu shayin mawsuufin fi dimma marka salamku arkaan buu leeyahay shan ah salamku muxuu leeyahay arkaan shan ah runinkood waxaa la muslim muslim rugniga labaad waxaa la yidhaahdaa muslamun ilayhi rugniga saddexaad waxaa la yidhaahdaa muslamun fiihi rugniga afraadna ra'sulmaali rugniga shanaadna asiiqatu shantaa rugni buu leeyahay muslim waxa weeye tusaale adiga oo geelilaa waxaa u timaaday cali waxaa tidhi niyo lacagtan kontonka doolar qabo waxaa ii soo iibisaa moobilka sidaasaasaasa ii keen ma fahamti adiga lacagta dhiibaya muslim baa tahay warkaasoo warkow maa cidda aad lacag u dhiibiso caliya tusaale ahaan muslamun ilayhi baa la dhahaa soo laba maa dhawaaqa iyo aslamtu ilayka kida bikida lacagtanaan kuu hormariyey saa alaabta noocaas noocaasaas iigu keentid siiqaa la dhahaa siiqadu waxay kooban tahay ijaab iyo qabuul sool saddex maah yaah muslimun fiihi muslamun fiihi waxa weeye shaygii mobilkii qofkan ay ka sugaysay inuu keeno asiiqana waa dhawaaqi markaa marka muslim waa qofkii lacagta watay muslimun ilayhi waa qofkii lacagta loo dhiibiyo alaabta laga sugayey muslimun fiihi shayga la iska sugayo weeye mobilka tusaale ahaana u bixinay asiiqana maxaa weeye habka beecan salamkuu dhacayo warkaama ku dhacay yaa shantaa tiir buu leeyahay wey macnihiisu waaya sheikhu wuxuu yidhi wayasixu salaamu salamkii waa ansaxayaa xaalan mid hadda lagu kala baxaya isagoo ah wa mu'ajalan mid gadaal la yskaga keeni doono oo goor dambe la keeni doono isagoo ah fii maa shay buu ku ansaxayaa takaamala fiihi ay ku dhammaystirantay fii maa shay buu ku ansaxayaa salamku takaamala fiihi ay ku dhammaystirantay khamsu sharaa'id shan shardi shan shardi ay ku dhammaystirantay kow an yakuuna shayga salamka lagu sameynaya waa inuu yahay madbuudan mid lagu qeexay lagu jaangooyey bisifati tilmaan mid tilmaan lagu caddeeyey waa inuu yahay mise mugdi ku jirin waxaa ii keentaa labadan boqol iga qabo waxaa ii keentaa mobil samson ah one ou oh four ah saas maahan suma jir one oh ou g bgiisu lixdan iyo afar g b yahay tilmaamiha bixinaysaa soo maa caddaan ah madbuudan bisifa waa in tilmaamtii hee lagu jaangooye lagu caddeeye wa an yakuuna waa inuu yahay shaygaasi jinsan shay waa inuu yahay lam yakhtalid aanan ku dheehin ama aan dhex gelin bikayrihi wax kale aan ku darsamin shay magaranaysaa bannaankaa u soocan waa inuu yahay oo leeyahay waxyaabaha la isku daro salamka kuma baxo buu ku yidhi sheikh waa fahm soo marka waxaan leenaha waxyaabaha la isku dhex daro oo aan la kala garan karin weeye waxyaabaha salamka loo diidayo warka ma fahamti marka laba shay salamka waa loo ogol yahay kow shay baraxan oo banaanka yaal oo tilmaam tilmaamtiis markii la qeexo hee caddaanaya soo kow ma laba waxaa salamka loo ogol yahay shay shay ku dhex jira laakiinse tilmaamo lagu kala soocayo soo warkaas hordha maa a waa kaa walam tadkhulhu waana inaysan gelin annaaru dabi waa inaysan gelin liixaalatihi inay ayadoo lagu bedelaya daraaddeed walam tadkhulhu waana inaysan gelin annaaru dabi waa inaysan gelin ha marka lam tadkhul annaaru dab waa inuusan gelin dheh lab ka dhig adugu soomaali naaru dabna waa inuusan gelin shaygaas dab waa inuusan taaban liixaalatihi bedelid uu bedelaya darteed waa inuusan dab u gelin waxyaabaha dabka la saara laba siyaabood baa loo saaraa kow in shaygii shay kale laga soo saaro soo maa iyo in lagu kala saaro shay hadda markii hadduu eebba kuu roonaado malabka markii uu shamciisa ku jiro shinnidu ku samaysay dadka qaar dabkay saareen si loo kala saaro shamaca iyo malabka warkamadin dhacay yaah marka kaasoo kale malabkii in la bedelaya darta dabka looma saarin maxaa loo dabka loo saaray in lagu kala saaro shamacii malabka lagu sameeyey iyo malabkii kaas marka dabkaasi dhib male asagu ee dabka dhib kale waa dab nooceeya waa dab shaygan loo saaray in lagu bedelo tusaale kiilo beriisa eh self igu keen adoo yiri oo kale kiilo beriso la kariyey maxaa ku dhacay isbedel baa ku dhacay dabka maxaa loo saarayaa eh, beriiskan liixaalatihi inuu ku sameeyo isbedel inuu ku sameeyo taas buu diidayaa taasoo kale wuu ku yidhi shiikhu salamku ma galo warkaa ma ku dhacay yaah rooti baan kaa rabaa kun xaboo rootiya lacagtiina waatan salim iigu keen ma shaqaynayso maxaa yeelay rootigu muxuu galay dab buu galay mar hadduu dab galayna hee isbedel baa ku dhacay marka lama qiyaasi karo wax isbedelka ku dhici kara warkaa ma ku dhacay shayga dabkuu gelayo salamgelimaya buu ku yidhi sheikh raximahullah oo liixaalatii marka liixaalatii waxaa ku baxaya shaygii dabka loo saaray in aan la bedelaynayn laakiinse lagu kala lagu kala saarayo wa an waaya wa an laa yakuuna waana inuusan ahayn shaygii la rabay oo salamka magaranaysa lagu gedanayay mucayanan shay muuqda waa inuusan meesha yaal sheikhow lacagtan baan kuu hormariyey salam ahaan si aad iga gado shaygan yah saaad iigu keentahee shaygan shaygii meeye meeshuuba yaalaa waaba kanba loo jeedo kaasna salam ku bixi mayo maxaa yeelay salamka muxuu ahaa markaa tacriifinaynay baycu shayin mawsuufin fi dimmati shay la gadanayo tilmaan lagu gadanayo meeshana ka maqanoy qofkan laga doonayo inuu keeno saasuu salamku aha soomaa haddii marka shayga xagga yaala uu salamnu isticmaalo niyaho lacagtan baan kuu hormariyey sanamka wax weeye in lacagta qofka hormariyo lacagtan salam ahaan baa kuugu hormariyey koow waxaana kaa rabaa shay saay saay saay saasa inaa ii keentid sanamkii wakaa laakiinse lacagtan baa kuu hormariyey salam waxaana kaa rabaa sheegan inaad iga gadid ama sheegan inaad isiisid oo salam ahaan iigu siisid de kaasi waxaan leenahay salamkaasi ansixi mayo maxaa yeele salamku shay maqan ayuu hee ayuu ku ansaxaa labo beec beecna meesha ka guntami mayo beecna noqon kari mayo shayga saa lagu gadayo salamna ma aha warka ma ku dhacay walaa min mucayanin wa an laa yakuuna waa inuusan shaygii la gedaya uusan ahayn min mucayanin shay la yaqaan qaybtiis waa inuusan ahayn tobankii shaxaga ku yaal baa tidhaahda niyahow lacagtan waa lixdan doolar waxaa selam uu keentaa waxaan selam kaaga iibsanayaa tobankaa kiish laba kiishoo ka mid ah tobanka kiish maxay yihiin tobanka kiish maxay yihiin eray bixinta maxay tobanka kiish maxay noqonayaan horta laa tabankiis maxay yihiin mucayan tabankiis maxaa waaye muayan mafahmaysaa horta mucayan muxuu ahaa nidhi shay goobta wax lagu kala gadanaya hee yaal mucayan weeye shiikhu marka wuxuu ku yidhi shaygii mucayanka hasalam kuma ansaxayo oo meeshaba yaalayba muxuuse kaloo ku ansaxayn shaygii mucayankahaa qayb ka mida ayadana ansixi mayso warkaa ma ku dhacay yaah marka maxaa la rabaa shayga waa inuu goobta lagu kala gadanayo shayga hee uusan oolin oo ka maqan yahay wey marka warkaas war ku dhacay soomaa yaah shuruuddaa marka waxaa iskale shanta ah shaygii la gadayey shaygii la gadaya iskale shuruud waa in tilmaan lagu sugaa waa inuusan wax kale ku darsamin dab waa inaan la marin waa inuusan meesha oolin mucayan ahayn shay mucayanoo meesha yaala qayb ka mid ah waa inuusan ahayn warkaa ma ku dhacay sheh ismaaciil maila socotaa haye uma kadibna lisixati salami salamkii fiihi shaygaa dhexdiisa inuu salamka ku ansaxaay amaaniyatu shuruudin baa u taalla sideed shardi baa u yaal shuruuddii hore shaygii bay ahayd hadda waxaa laga hadlayaa caqdigii iyo heshiiskii salamka si guud inuu u ansaxo sideed shardi baa kuu taalla uma kadibna lisaxati caqdi salamka heshiiskiisa fiihi heshiiska dhexdiisa inuu ansaxaa hee shuruudin baa ku taalla kow an yasifahu inuu qofku tilmaamo bacda dikri su bacdiidan qori mayo yaa an yasifahu qofku waa inuu tilmaamaa bacda dikri jinsihi ay bacda bimacnaa maca weeye bacda dikri jinsihi ay maca dikri jinsihi jinsiga uu shaygu yahay asagoo sheegaya la jirankeed waa inuu tilmaamaa iyo wa nawcihi markuu nowciisa sheegaya la jirankeed waa inuu tilmaamaa bisifaati tilmaamo waa inuu ku sheegaa iyo summado allatii summadahaasoo yakhtalifu uu ku kala duwanaanayo bihaa sumadaha darteed athamanu lacagtu suma dhexta asagoo si guud isku mid ah tilmaamo hoose markay jiraan oo shaygii lacagtu kala duwayso yaah mobil e soo gad waa jinsigii yaah mobil samsonana ii soo gad waa noocii samson hadii lagu joojiyo dee markaa muxuu u baahan yahay in lasii caddeeyo tilmaamo ku kala duwaya lacagta samsonka laftigiisa midbaa boqol iyo mid baa boqola soo maa mid baa laba boqolo mid baa kuna ah. <laughs> soonada qa mid baa kuna ah. mid baa kun iyo labaa marka maxaa yii shiikhsu wuxuu ku yidhahday an yasifahu waa inuu tilmaamaa shaygii waa inuu tilmaamaa bacda dikri ay maca dikri jinsihi jinsigiisa markuu sheegaya la jirankeed wa nawcihi nowciisa markuu sheegaya jirankeed waa inuu tilmaamaa muxuu tilmaamayaa bisifaati tilmaamihii iyo sumadihii sumadahee allatii sumadahaasoo yakhtalif uu ku kala duwanaanayo bihaa sumadaha darteed hee athaman alcashru waa inuu yidhahdaa mobilkaa samsonka isoo gedaysid waa inuu lixdan afar g b markaas saasoo kale ayuu magaranaysaa magacaa sidaas le s nine s wuxuu yahayba leh marka tilmaamahaas maxay sheegayaan lacagtii bay kala saraysiinayaan marka waxaa soo caddaanaysa kuu toos urabo iyo qiimihiisa wa an yadkura waana inuu xisaa qadarahu qadarkiisa waa inuu xusaa haddii shay la miisaamayo uu yahay miisaankiisa waa inuu xusaa shay intaasoo miisaan ah haddii ma garanaysaa shay la tirinaya uu yahay waa inuu tiriyaa waxaan kaa rabaado eebba kuu roonaado dirmo toban dirmo ah ama salliyo toban salli ah taas oo kaleeto waa inuu caddeeya qadarkiisa bimaa shay waa inuu qadarkii caddeeyaa yanfi meesha ka saaraya aljahalata canhu in jaahil laga noqdo oo mugdi uu galo wa in kaana mu'ajalan intaa markuu tilmaamo shaygii salamka ahaa markuu heshiisku dhaco baa la keeni karaa soo maa yaah heshiiska markuu dhacay haye keen lacagtii boqolkii dolar waa la keena markii boqolkii laga guddoomiyey heshiiska la qortay buu ninkii alaabta laga sugayey wakti qabsan mayaba wuxuu dhahayaa waa la soo wadaa alaabtii markaasaa bala keenaya kaas waxaa la dhahay selm xaal ah maxaa loo yaqaanaa selm xaal ah markaa meesha lagu dhammaystay alaabtan meeshtaa lama rabayaa markii yuusufku dhacay baa alaabtii hee la keenay oo kale xaal baa la dhaha waqti looma qabsan wa in kaana hadduuse yahay mu'ajalan mid waqti loo qabanayo la dibdhigaya hadduu yahay dakara wuxuu sheegayaa labada qof heshiinaya waxay isla sheegayaan waqta maxallihi waqta maxillihi dheh waqta maxillihi ay waqti ajalihi wey waqtiga uu keenayo alaabta buu sheegayaa intaasuu ku darayaa waa in wuxuu lahayaa muniyo mobilkaas ayay sheegtay waxaan kuu keenayaa bisha tobanaad maalinkeeda shanaad soo garamaysa waqta ajalihi waqta maxillihi waqtigii sheegaa lasoo xaadirinayo ayuu tilmaamayaa wa an yakuuna waana inuu yahay shayga waqtiga loo qabtay mawjuudan mid la heli karo waa inuu yahay cinda alistixqaaqi cinda alistixqaaqi markii la mutaysto oo wakhtigii la gaaro filkhaalibi sida badan shaygan haddii la qabto bisha sagaalaad tobankeeda tusaale ahaan saasoo maa xilligaas shay la heli kara waa inuu yahay warkama ku dhacay yaa xilligaa hee shay la inuu yahay markaad tiraado nigoo timir ii keen intaasoo kiila ah oo rudab ah timirtii qoyaneyd oo basaaga dhamaystirin waxaa ii keentaa bilhiblaayo bil aysan sooba go'inba ama aan laba heli karinba waxaan dhahayaa ka kaca wey waxaas ma soconayso marka shaygan waa in wakti loo qabta wakti goorma ah wakti la heli karayo a cinda alistixqaaqi markii la mutaysto fil haalibi sida badan haddii waktigaas markii la isku waafaqay alle wakti waa la heli karaa shaygaas markii waktigii la gaaray ay ciladii timaado shaygii la waayey mushkila ma leh laba mid inuu weli sugo ama in la fasakho caqdigii wax ka dhexeeya ma jiraan laakiinse marka hore waa in lays yidhaahdaa hee inta badan waa la heli karaa waqtigaas waa an yadkura waa inuu xusaa qofkii waa inuu xusaa mawdica qabdihi meesha lagu kala wareegayo mawdica qabdihi meesha hee lagula kala wareegayo warniyo mobilka goormaa xagee boobalkii aa ii dirsatay yaah ama gaarigii sonkortahayo aa ii dirsatay tobanka kiisha sonkortaha waa in la caddeeyaa meesha laisugu dhiibayo meesha lagu kala wareegay maboohaasaa kugu keenaa misigarowaa kugu keenaa marka ma ku dhacay yaah waa in la caddeeyaa marka meesha hee lagu kala qaadanayo waa in la caddeeyaa meesha caqdiga lagu gelayey haddii aan laisku waafaqin meesha caqdiga lagu gelayay in ma garanaysaa ay noqoto yah garow caqdiga gu galna soo maaha meesha caqdi hadii garowa layidhaahdo garowa ha igu keenin marka waa in la caddeeyaa meesha hee lagu keenaya alaabta waa in la caddeeyaa marka salamka inta badan bulshada way isticmaashaa caalamka islaamkan hadda si fiican baa lagu isticmaalaa bangiyaduna way adeegsadaan wa an yakuuna waa inuu yahay thaminu lacagtu macluuman lacag la yaqaan waa inayd lixdan dolar toddobaatan dolar boqol dolar baa alaabtan magaranaysaa eh, ku hormarinaya soma jeedid waa in macluum lacagtu tahay maxaa yeelay wa an yataqaabadaa waa in la kala qaataa lacagtii qabla tafaruqi intaan la kala tegin ila ninka alaabta laga sugay ma hadda la qaadanayaa alaabtii meeda alaabtii bacdi shahar baa la iska rabaa somaa tusaale ahaan ayib lacagtiina haddii ay deen noqoto ka waran waa mushkilo lacagtiina waa deen alaabtiina waa deen bay ku maqan tahay oo ninkii baa laga rabaa lacagtiina meeda lama bixin marka maxaa la kala gata kala gadan deen deen lagu iibiye ma soconayso marka ma fahamti marka labadii mid waa ina meesha yaalaa waxa meesha waajibka oo meeshaas magaranaysa in lagu kala qaato ee tahayna waa lacagtii lacagta inuu shubaa tiriyaa qolan usoo dhiibayaa iyo laga yeelimayo shee horta heshiiskaan galna hadda oo heshiiska noo kala saxiixa oo alaabtii doon lacagtan beri baa ku siinayaa ama qolan usoo dhiibayaaye ma soconayso maxaa la rabaa hadda keen lacagti shub wa an yakuuna waana inuu ahaadaa caqdu salami caqdigii heshiiska salamka la yidhaahdo Ah, heshiiskaas xoolaha la hormarinayo oo badeecada in layska sugayo baselem la yidhahdaa yaa heshiiskaas sidaasa ah, waa inuu ahaadaa naajisan mid fulay waa inuu ahaadaa laa yadkhuluhu uusan gelaynin khiyaaru shardi khiyaarka loo yaqaan khiyaaru shardiga waxbaa idin sheegaya marka halkaa saddex khiyaar baa soo dhiganay soo ma ahayn khiyaaru shardi khiyaarul majlis iyo khiyaarul cayb khiyaal majlis goormuu banaanaa meesha alaabta ka gadatay intaad hee aadan ka dhaqaaqin soo soomaahin khiyaarul caybna goormuu bannaan yahay markay ku soo baxdo cayb iyo iyo ma garanaysaa cillad la filayo inay ahayd hee beeca ka horeysa soo maa caqdu caqdusharkhiyaaru shardiguna waa haddii qofku qabsado weeye uu yidhaahdo muddo isii soo soo maan marka muddada qofka ku maqan yahay uu leeyahay saddex beri isii nin yahow waa inaad sasoo fiiriyaan rabaaye beecii markaas hadduu qofku yidhaahdo nin yahow beeci waa ka laabtay lacagti maxaa ku dhacaysa waa lasoo celinaya soo maa waa lasoo celinaya marka beeca marka la yidhaahdo beeco beeca hee salamku shiikhu wuxuu ku yidhaahday dhegeysta caqdu salamku khiyaaru shardi ma galo maxay khiyaaru shardiga beecii ma go'in miyaysan ahayn khiyaaru shardiga beeci miyuu go'ay beecii waxaa la siiyey eh, khiyaar ah in laga laaban karo soo laysma siin mala socotaa beeci maxaa la siiyey khiyaar ahee ah, mar haddii shardi meesha yimaado beeci waxaa la siiyey khiyaar ah in laga laaban karo salamka marka in laga laaban karo shardiga haddii la siiyo dee meeshii maxaaba yaalba awalka horaa mugdi ku jiray ah awalka horaa waxaa ku jiray mugdi diintu ay bannaysay oo ah shaygii in la tilmaamo yuu maqan yahay haddii lagu daro mushkilo kaleoo ahee in becii guntankiisa uu guntami lahaa weli magaranaysaa dood laga qabo dee beec meesha ma jiroba marka khiyaaru salamka khiyaaru salamka beecu salamka beeca la yidhahdaa khiyaaru shardi looma ogola warkaa ma ku dhacay khiyaaru shardi hee looma ogola ogolaa wakaa macno halkaa marka beecu salam buu ku dhameeyey sheekh beecu salam inaad fahamteen baa u beec iska fowd weeye adiga lacagti baa keenaysaa qofkiina alaabti baa ka sugaysaa waktina waa u qabanaysaa tilmaamiya alaabtana waa siinaysaa markaa ma ku dhacay alaabtii hadduu keeno waktigeeda ku keeno waa kala wareegaysaa alaabtii waktigeed hadduu keeni waayo khiyaar baa kuu furan inaad iska sugtid iyo inaa hee baaci aad ka laabato aad ka baxdo alaabtii ma garanaysaa ii sheeg alaab aan hadduu ku keenana maxaa kuu furan inaad tiraahdo alaabtan utayadii maahay cid kuu khasbi mayso iyo inaad ka qaadato oo xaggaaga aad tanaasusho wakaa faslun fi rahani rahantii weya rahan waan rahmay arahnu luuqatan waxaa la athubuut athubuut shay negi shay nigi athubuut waa raanta luuqadeeda sharcan rahan waxaa la yidhaahdaa jacalu caynin alaab in la yeelo caynin maaliyatin iska dheh jacalu caynin maaliya xoolo in la yeelo wathiiqatan mid garantii ah mid damaanad u ah in laga dhigo bidaynin dayn ah, jacalu hee caynin maaliyatin wahiiqatan bidaynin waa intaa shay xoolo ah ayaa waxaa damaan iyo damiin looga dhigayaa deyn qofka lagu leeyahay yustawfaa tacriifka la socotaa yustawfaa waana laga jaranayaa waa laga oofsanayaa minhaa alaabtaas baa laga oofsanayaa cinda tacaduri alwafaa markii qofku xoolihii bixin waayo maxaa laynaa markaa waa jacalu caynin maaliyatin wathiiqatan bidaynin yastawfaa minhaa heeh cinda tacaduri alwafaa cinda tacaduri lwafaa jacalu caynin maaliya alaab in laye laga dhigo wathiiqatan garanti in laga dhigo garantii iyo damaanad in laga dhigo iyo damaanad ka tahay bidaynin deynbi damaanad ka tahay maxaa lagu samaynayaa alaabta yustawfaa minhaa waa laga jaranayaa intii laga rabay goorma cinda tacadul wafaa mar qofka xoolihii bixin waayo waa intaa keliya hebel baa wuxuu kaa qaatay alaab alaabta markuu kaa qaatay alaab kun doolar uu kaa qaatay lacagtiina ma bixin suudinka maadan yeelan yaah waxaa dhahaysaa rahan ii keen alaab wuxuu kuu keenayaa rahan aa u haysanaysid wuxuu kuu dhiibay mobilkiisii oo kun iyo shan boqol jooga alaabta ku leedantee weeye alaab ku joogta soo maahayn mobilkaas waxaa la dhahaa rahan oo muxuu rahan u noqday kunka door hadduu bixin waayo asagaa suuqa la geenayaa waa la gadayaa kunkii doollar baa laga jaranaya intaasoo hadhin waa la siinaya oo taarahaanta ujeedkeedu warkama ku dhacay yah wayna saxan tahay shay diintu banaysa weeye qofka hadduu qofka uusan aqoonu dhowniyo alaabtu waa kaa gadayaa laakiin seer ahaan hee aan kaasii haya ii dhiib intaad dinta iska bixinaysid waa sharci weeye nebi maxamed alai salaam diraciisi diracbireedka ahaa nin yahuudiya ah ayaa hayay oo rahaanahaan u haystay marka arkaan bay leedahay rahaantu arkaan bay rahaantu leedahay raahin koowi raahin raahin maxaa la dhahaa raahin waa qofka alaabta iskale oo deenta qaatay raahin baa la dhahaa warkaa warkaama ku dhacay murtahin waa qofka deynta laga qaatay oo magaranaysaa damaanadda u baahan murtahin baa ta ku dheef la dhaha ta ku dheefle cilmi ta ku dheefle murtiin waxa weye yani qofka tada ku jidho ayaa rahaanta qaadanaya oo rahaanta haysanaya murtiin soo labo saddex siiqadii habkii rahaanta loo dhiibayey niyaho waxaan rahaan ahaan kugu dhiibay mobilkan kun iyo shanta boqol jirta jooga waa kaa rahaan ahaan iiga dhiib ana waan kaa aqbalay siiqaa la dhahaa maxaa la yaqaanaa habdhawaaqii weye rahaanta u dhacday soo masalo maa iyaduna yaah arrinka afraad oo arkaanta raanta kamid ah waxa weeye marhuun marhuun waa taleefonkii la dhiibay oo rahanta loo dhigay marhuun waa shaygii rahanta loo dhigay marhuun marhuunumbihina waa deyntii darteed rahanta la dhigayay marhuunun bihina waxaa weeye addaynu addayn marka waa intee shan waaye raahin waa qofka tusaale ahaan ismaaciil oo dukaan leh bakhaar leh baa raashin ka qaat deenna lacagtiina ma bixin soo ma laha konton doolara mobilkayga u dhiiba boqol doolar jooga aniga mobilka bixinaya raahin baa ahay ismaaciil muxuu noqday murtahin muxuu noqday murtahin mobilka aan bixiyey marhuum buu noqday waay mobilka u dhiibayaa deen ma laha deentana marhuunun bihi baa la dhahaa waa wix sababtii dirhaanta loo bixinayey habka ah war ismaaciilow mobilkan iga sii hay inta lacagtaada ku keenayo asnaw yadaa waa yahay maxaa loo yaqaanaa intaasna siiqo arkaantii wataa marka shiikhu wuxuu ku yidhi wa kullu maa shay kastoo jaaza ay bannaan tahay beecuhu in la iibiyo jaasa waxaa bannaan rahnuhu in rahan loo dhigo fi duyuuni cala duyuuni deentii rahnahan in looga dhigo idastaqara waa hadday deenta sugnaatay idastaqara waa hadday xasishay thubuutuhaa sugnaanshaheedu hadduu xasilay weyo deentu deen jirta ee tahay deen aan jirin hebelow dee hebel baa kuu imaanaya ma garanaysaa mobilkaasna sii hayso deenta aad siin doonto rahaan ahaan u sii hayso ma jirdho waa inay deentu tahay deen hee deen sugnaatay inidastaqara waa hadduu sugnaaday thubuutuhaa ay jiritaanka deentu hadduu sugnaaday wey fi dimmati yani dimada qofka iyo korkiisa dimada waa korka shayga qofka korkiisa lagu yeeshay waliraahini kii rahanta dhiibayey yaah kii rahanta dhiibayey alrujuucu ka laabasho ayuu xaq u leeyahay fiihi rahanta uu ka laabto maa lam yaqbidhu waa hadduusan qabsan ousan la wareegin almurtahinu kii deynta lahaa so anuu mawlis oo ismaaciil uma dhiibayn yah intaan mawlka u dhiibin oo ismaaciil usan la wareegin xaqa waxaan u leeya inaan ka laabtiraha intaan dhaho waxa rahana ku siin mayo niyow laakiinse hadduu asuu la wareego gacanta ku dhigo rahantii way xasishay kama laaban karo ilaa lacagtii hee inaa lacagti laska bixiyo warkama ku dhacay walmar waaye haye weli qofkii rahmadda dhiibay a rujuucu inuu ka laabto ayuu leeyahay fiihi rahantii uu ka laabto maalam yaqbid hadduusan la wareegin almurtahinu kii raxinta qaadanayay walaa yadmanu ma damaan ma qaandhabayo ma qaandhabayo almurtahinu kii raxinta qaatay almarhuuna shaygii uu rahaanahaan u qaatay ma qaandhabayo ilaa bitacadii inuu asagu ku gaboodfalo mooyaane mobilkii aan u dhiibay haddii dhibaata ku timaado dhibaatadaasna ninkii aan u dhiibay oo rahanta aan agtiisa ee taalay uusan u keenin asagu ma fahamta wax xaqa oo loogu leeyahay ma leh wuxuu dhahayaa nigaan mobilka ii dhiibatay oo rahanaan igu dhiibatay tacaddiga gaboodfal xaggaygaa kama imaan musiibaa ku dhacday meel fiican baa geliyey tuug baa halay soo dhacay alaab la qaadanaya buu qaatay meel fiicanna waa geliya mobilkaaga yani dhibaato xaggeega iyo gaboodfal iyo magaranaa gaabis xaggayga kumahaya kuma dayacmin marka maxaan leenaha xaqa kumari inaa weydiisatid deentiina weliba kugu sii leeyahay weliba deenti hee wuu sii leeyahay ma dhihi karti niyo maadaama mobilkayga iga lumisay hee dentiina u jaro ma jidho warkaan ku dhacay marka yadul murtahini yadu amaanatin baa dhahaysaa ninka murtahinkayo rahaanta la wareegay gacantiisa waa gacan aamin ah wix asagu khalad u sameeyo mooyaane wax kale laguma laguma yeelanayo warkaa ma ku dhacay waaya walaa yadmanu ma qaandhabayo almurtahinu kii rahmadda loo dhiibay almarhuuna shaygii la rahmay ilaa bitacaddi inuu asagu khalad ku sameeyo mooyaane asagu dayaco mooyaane wa idaa qabada hadduu la wareego oo gacanta ku dhigo bacdal xaqi xaqii uu lahaa qayb ka mid ah hadduu gacanta ku dhigo lam yakhruj shay un shayna ka biximayo minarahni oo rahantii xaggeedii ah shayna ka bixi mayo xataa yaqdiya ilaa uu soo dhammaystiro jamiicahu dhammaanteed xataa yaqdiya soo maa ninkii rahanta loo dhiibay yaa rahanta u dhiibtay way fara badneed lacag kuna buu kuu lahaa waxaa u dhiibtay afar moobil tusaale ahaan baatay afarta moobil niyo sii hayso inta hee inta aan kuwkiinax soo maahayn afartaa moobil wuu haynayaa ilaa kunka ugu dambeeya hee lacagtaa ka bixinaysa haddaad bixiso sagaal boqol iyo sagaashan shan doolar xaq umari inaad tiraahdo nin yaho waa yahay saddex mobil ii soo celi midna hayso intaa shanta kale kusoo darayo ma jirto rahantii oo idil waxaad ku qaadan kadhaa deentii oo idil hee inaad dhiibtid haaf haaf niyo haaf ii soo celi haaf baa niyoya ma jirto macnaho intaa keliya waidaa qabada hadduu gacanta ku dhigo kii deynta lahaa bacdal xaqi xaqiisi deyntahaa qeyb ka mid hadduu gacanta ku dhigo lam yakhruj ka bixi mayo shay-un shayna oo mina rahni rahantii ka mida ka biximayo gacantiisa xataa yaqdiya ilaa uu la soo wareego jamiicahu deyntiisa oo idil hee ilaa uu la soo wareego rahantii gacanta ka saari mayo weeyaan warkaas warran maa faslun fi lxajri xajri xanibaadii qofki in xoolihiisa laga xanibo in la sharo xoolahaayaa kuma kuma ma isticmaali kadhid in la yidhaahdo qofka xajri baa la xoolahan kuma shaqayn kadhid ma isticmaali kadhid banaanka ka mar xajri baa lagu sameeyey warkaama ku dhacay yaa xajri macnuu waa sidaas ah. waa mancu tasarufi fi lmaal xajri daa maxaa weeye mancu tasarufi filmaan xoolihii inaad ku tasarufto oo ku shaqayso isticmaasho in laguu diido ayaa maxaa loo yaqaanaa xajri baa layidhaha mancu tasarufi filmaal wakaa waayahay shiikhu wuxuu ku yidhi waalxajru xajru in qofka xoolaha loo diidaa calaa sittatin lix qola ayuu ku dhacaa lix qolo ayaa la dhahaa xoolihiina ma isticmaali ka dhaan waa lixdee asabiyu ilmihii yarkaahaa asabiyi in la hoos dhigaa wacan asabiyi ilmihii yarkaahaa sabi waa qofkii aan qaangaadhin qaangaadhkan waa garanaysaan saddexdii xaaladood soo garan maysaan mid ka mid a qofkii aan laga helin wakaa walmajnuunu kii waalnaa oo qacda ahaa xoolihiisa ma isticmaali karo wasafiihu safiihi safiihu muxuu yahay safiih laba qolaa safiih noqota ninka xoolihiisa waxyaabaha xaaraanta ku bixinaya waa safiih sigaaruu cabaya iyo qaad uu cunaya iyo bele uu cunayo xaaraanaya safiih weeye ninkaas warka ma garata yaah waxaa kaloo safiih ah ninka beeca beeca iyo shiraha lagu lagu lagu dago oo lagu khiyaamo meeshii eh, mobilkii kontonka joogay buu saddex boqol ku gadanaya ama kusoo iibsanaya ama ku iibinaya safiih weeye markaa alhamnu alfaaxish alhamnu lfaaxish marka qofkii xaaraan wax kugada ku gata xoolihiisa ama ninka magaranaysaa xoolihiisa magaranaysaa sidii eh, dhaqanka qofka caqligale uu keensinaya aan xoolihiisa wax ku gadanayne hadduu eebba ku roonaaday ii sheeg shaygii lacagtiisa macquulka laga rabay tandhaafa ku bixinaya safiih bay noqonayaan safiih marka baa la yidhaahdaa marka majnuunka iyo sabiga labadaba in xoolahooda laga xanibaayo asal ahaan bay u leeyihiin qaadiga inuu xukumo looma baahna ilmihii yarka hadduu xoolo yeesho xoolihiisa kuma tasarufi kara u qaangaar noqdo kii waalnaa xoolihiisa kuma tasarufi kara ilaahee uu soo miirsado labadaas qolaba dowlad maxkamad inuu xukunto looma baahna wasafiihu kaa safiihaana maxkamaddaa xukumaysa ninka nin soddon jira weeye xoolihiisa buu ku ciyaarayaa waa ina maxkamaddu soo xukuntahay tidhaahdaa ninkan xoolihiisa waa laga xajriyey ma xoolihiisa tasarruf kuma samayn karo warkaama ku dhacay uu aabbihiis ma xakumi karo iyo hooyadiis toona ayaa xakumi karaa maxkamad baa xukumaysa wasafiihu waa almubadiru waa midka ku ciyaaraya limaalihi xoolihiisa ku ciyaaraya weye wlmuflisu mufliskii kii kacay muflis kii kacay wey waa kii xoolaha uu haysto iyo deentiisa markii laisku eegay deenta hadda laga rabo iyo xoolaha uu haysto markii laisku eegay deentiisii baa badatay mufliska waa kaa konton kun oo doolar buu haystaa xoolaha maanta laga sugayana waa lixdan kun oo doolar muflis wey ninkaas warkaama ku dhacay marka bulshada qaar baa waxay arkayaan nin xoolo badan haysta

laa yafii bihi maaluhu waa midka deyntiisa xadda ku taaganahee xoolaha u hayso aysan ku filnayn warkaas warra man calayhi daynun laa yafii man calayhi daynun xaalun laa yafii bihi maaluhu ha waa man calayhi daynun xaalun deyn xaal ah deen deynta labaa loo qabiya deyn he muddo kadib lagaa rabo iyo deen hadda lagaa rabo soo maa deynta hadda lagaa rabo waa midka markii loo eego xoolihiisa ay diintu ka badan tahay sosoorka odhan maa man calayhi diinun xaalun hee laa yafi bihi maaluhu kaasaa muflis la yidhahda alladii waa midka irtakabato ee kortay adduyuunu deyna ee kortay weeyaan deyn baa kortay kaana marka maxkamad baa xukumaysa maxkamadda la dacweynaya nimankii deenta kulahay ninkan deenta naga siiya maxkamad baa taysa waxay leedahay xoolahaaga kontonka kun oo aad haysato dhibic kama isticmaali kadid warkaa ma ku dhacay yaah guryaha aad leedahay dhibic ma gedi kartid deem baa lagu bixinayaa suuqaa la geenayaa waa la xaraashaya deemihii baa laga bixinayaa nin kasta intii ku lahaabaa loogu dhufanayaa adduun ilaahu deentanaga dhowr walmariidu iyo kii xanuunsanaa almakhuufu loo cabsaday caleyhi kaa korkiisa loo cabsaday waa loo cabsada yani xanuunkii markii saa loo fidiya waxa alelkan xanuun kasoo kici mayo makhuuf caleyhi kaasaa laga wadaa waxaa la yidhi alelekani soo hee soo kici maya saaka makuuf caleyh walmariidu kii xanuunsanaa alladii almakhuufu caleyhi loo baqay fii maa shay baa loo diidaya magaranaysa inuu isticmaalo zaada ka badan xoolihiisa calaa thuluthi saddex meeloodoo meel walmariidu kii xanuunsanaa almakhuufi ee loo baqaya caleyhi loo baqayey asna waxaa loo diidayaa isticmaalka fii maa wixii ka badan calaa thuluthi saddex meeloodoo meel ka badan ninka markuu xanuunsaday lacag wuxuu haystayba marka kusoo ururiyaba lix kun oo doolar markuu isyiraa maanta waa dhimanaysaa waxaan leenahay saddex meeloodoo meel baa xoolaha tasarufkooda leedahay ama sadaqayso ama ciid magaranaysaa deen kaga bixi kale ama ciid magaranaysaa ku tabaruc adiga kuu taala ama waqaf ku darso saddex meelood meel maxaa lixdan ku ah lix kun ah laba kun laba kun wixii ka badan dadkii dhaxal la weydiinaya war mau ogashihiin aabihiin adduun oka xoolahayga maxaa lagu dhahayaa war aabihiin mau ogoshihiin waa xoolaha aduu shaqaysatay oo ku jabtay haddii yirahdaan waa u ogolnahay hayee kusii daayaa la dhahay ma ku dhacay <laughs> markaa kaa makuuf caleyhiga ah asna waxaan leenahay hee maxaa lagu ogol yahay inaad ku camal fasho saddex meeloodoo meel wixii saddex meeloodoo meel ka badan he waa laguu diidayaa xajri baa kaa saaran weye ilaa in laguu ogolaado mooyaane wakaa waxaa kaloo meesha ku jira saddex meelood meeshii laftigeeda hadduu ciyaalkii dhaxal kalaa ah mid ka mida siinayo asna waxaan leenahay waa in dadka inta kaleo dhaxal kale u ogolaada in la siiyo kaa wiilkayga geella ahaa baan labada kun siinayaa geelluhu dhexalku ku jiraa maxaan leenahay hagu ogolaadaan kuwan hee kuwan dhexalkii la wadaaga hagu ogolaadaan markaas war dhammaa qof markau intuu nool yahay oo caadiya ku jiro waa inuu xoolihiisa meeleeyaa haddii kale xoolihiisa asagu male markuu sii socdo waayah wakaa walcabdi ayaa addoonkiibaa xoolihii inuu ku shaqeeyo loo diidayaa alladii addoonkaasoo lam yu'dan lahu aan loo idmin fi tijaarati inuu ku ganacsado xoolihii aan loo idmin lixdaa qolo marka waa la diiday in ma garanaysaa xoolahooda isticmaalaan labada hore iyo kan xanuunsan saddex soo maaha labadaa hore sabiga iyo majnuunka iyo kan xanuunsan iyo hadduu eebbakuuran yahay kaa addoonka ah intaaba maxkamad inay xukunta uma baahna xajrigooda warkaama ku dhacay labada koloo soo haray mufliskii kacay iyo kii safiiha ee xoolihiisa khasaarinaya labadaasaa xukumaya maxkamad baa xukumaysa inay maxjuurin yihiin wa tasarufu sabiy ilmihii yarka ahaa tasarufkiisi tasarufki muxuu noqonayaa waxgedidiisii wax soo gadadi waxay uu soo gedanayey hibayntiisii haduu sharikadii meel wax ku darsanayo tasarufkaasa laga wadaa in wax sii gado wax soo gato tasarufka waa kaa macnihiis inuu xoolihii ku shaqeeyo iyo walmajnuuni kii waalnaa tasarufkiisii iyo wasafiihi kii hee kii magaranaysaa xoolaha ku ciyaarayay tasarufkiisu hayru saxiixin mid ansaxaya maaha intaasba inta mid ansaxaya hee maaha ilmihii intuusan qaangaarin ka hor waxaana looma dirsan karo waxna ma soo gadi karo wey macnuhu hadduu wax soo gadana beycaasi ma ansixin warkaas warrab ma ah saasuu madhab ku qabaa weeyaan waxaa dhici kartaa culumad ina yidhaahdaan arrinkaas waa loo baahan yahay habartii maamadii qolka gurigeeda aan bixi karin hooyo orada ii soo gad muxuu ahaa laba kunoo cusbaa iyo waa dhici kartaa culumada qaar inay ogolaadeen beeca yaryarka inay ogolaadeen culammada qaar ee ilmahii yarka aha inuu soo iibiyo aan qaangaarin laakiinse hadda madhabka muxuu yidhaahday madhabku muxuu noo sheega ilmuhu kii waalnaa iyo kii yarka ahaayo sabiga ahaa iyo safiihii midnaba beec iyo shirahee ka ansiximayo weye wa tasarufu lmuflisi kii kacay mucaamaladiisii uu tasarufka ahaayo wuxuu iibinayay wuxuu soo gedanayay iyo magaranaysaa waxyaabahaasi yasixu wuu ansaxayaa asaw fii dimmatihi dimadiisu ka ansaxayaa deen asaga lagu leeyaha markay noqonayso duuna acyaani maalihi xoolihii la sharay inuu ka bixiyo hee ka ansixi mayso fiiri ninkan soo lama dhihin xoolahaaga waa lagaa sharayo ma isticmaali kartis oo nafca kuma lidin soo dhihin yaah bas de xoolaha hadda muuqda uu asagu leeyahay baa layidhaha isticmaalin ee lama dhihin hee ganacsi hagelin lama dhihin dukaankaasuu tegi kara wuxuu dhihi karaa niman yahow shan kiisho sonkora isiiya iguna qora deen ahaan taa marka ka ansaxaysaa maxaa la diidaya inu dhaho shan kiiso sonkoro xoolihii aan haystay baan idinka siinayaa qaybe xoolihii haystay mee xoolihii haysta waa la xanibay iyo waxay niban yihiin maxkamadda xanibtay deen bay u xanibayihiin cid baa iska leh markaas shayga uu gadanayo iyo shayga uu gadayaa sawa haduu deen madaxiisa ee saaran ee tahay uusan xoolihii la sharay uusan ka bixinayn waa la ogolya warka ma ku dhacay laakiinse xoolihii laga xanibay hadduu ka bixinayo maxaan leenahay lama ogola masaladaas masaladaa hee lama ogola tusaale waaya tan ka jawaaba ninbuu u tego wuxuu yidhi niyahow waxaa kun dooro bixi laba bilood bishaas eh, tobanaad maalinteeda labaad waxaan kuu keenayaa alaabta noocaya noocaya noocaas noocaas haye se la ma geli karaa ninkaas silinkaasoo lacagta bixin mayo asaga alaabta laga doonayaa tilmaanta alaabta loo dhiibay lacagtiina waa loo dhiibay haye inkaa silanka ma ogolaanaysaan yaa ma ogolaanaysaan yaa yara ogolaanaynaa ma ogolaanaysiin haye silimku haddaa soo marna muxuu ahaa horta silimku wuxuu ahaa nina inuu lacagta keeno ninna alaabta laga alaabta iyo tilmaamo soo maahan ninkan cali baa la dhahaa deen la xanibay oo lacagtiis laga xanibay xoolihiis laga xanibay lacag lama xanibaya wuxuu alaableyaa la xanibaya waa fahamti soo maaha geella u yimi wuxuu yidhi geella asagoo kun dooro geella kun dooro wata calina waa ninkii la xanibay wuxuu yidhi kunka door qabo waxaa ii keentaa alaab saay bisha tobanaad labaatankeeda ninkaas sanamkaa ma geli karaa mise ma geli karo haye wuu geli karaa yaa yidhi gabdhaha hal gabar baata u geli karaa ragga yaari ma wuu geli karaa yaa yidhi kooyo laba maya ha gacanta taago yaa yidhi wuu geli karaa kooyo kooyo afar qof ma geli kara yaa yidhi waa in meelaas labada meel baan rabaa anugu qof meel dhexe meel dhexe lama rabo ma geli kara yaa yidhi haye dayi ma geli karo wuu geli karaana dayi ma geli kara maxaa ku tidhaahdeen Hey. haye okay ujeedka salamkii inaa dib ugu laabataan ba ubaahanti ninkan asagoo ninkan maxaa loo diiday horta ninkan maxaa loo diiday xoolo uu leeyahay inuu wax ku gado ama wax ku soo gato soo maa maxaa loo ogolaada inuu deen wax ku qaadan karo maxaa loo ogolaaday inuu intuu dukaanka tagu yidhaahdo kii sonkora isiiya kontonka doolar kii sonkorhana igu yeesha waa la ogolyaha soomaan maxaa yeele xoolihii laga xanay miy wax ka bixiye ninkan qof ahaantiisa lama eeg waxaa kala saaraysaa ninka mufliskaayo kacay iyo ilmaha kala saar ilmaha waxaa loo diiday inuu wax gato waxna sii godo waa loo diiday aslan xajir dhammaystiran baa saaran xoolihiisna ma isticmaali karo waxna ma iibin karo waxna ma soo gadi karo warkaama ku dhacay mariidkii baa la mid ah safiihiina waa la mid ayib mufliska asagoo wax waa iibin karaa waxna wuu soo gadan karaa laakiinse xoolihiin laga xanibay hee wax kuma gadi karo waxna kuma soo iibsan karo warkaa ma ku dhacay qofka marka marka wax gadaan wax soo iibsanaya labadiisa wuu ku iibsadaa ima inuu lacag dhiibo dee amase hee inuu deen ahaan u qaato hadda marka taa tusaale hadda idin sheegay hadda asagu lacag ma bixin geellaa oo alaabta doonaya lacagtii dhiibay soo maa asagana alaabtan maxaa lagu leeyahay waa alaab korkiisa saaran oo inuu keen laga rabo soomahan de marka xaggee ka soo galay xajrigii alaab oo asaguu leeyahay isticmaala miyaa jirta miyaa jirta alaab isticmaal miya jirta asuu leeyahay ma jidho marka waxaa leenahay salamku waa loo ogol yahay maxaa yeele xoolo asagoo uu leeyahay oo kuwii la xaniba ka mida ma isticmaalayo sax walaa laa masalad mala fahamteen ayib marka waa inaad maskaxa furtaan mufliska waxaa loo diiday xoolihii la xanibay inuu isticmaalo mooyaane ee banaankiisa wuu iska shabkaxsan kara asxaabtiisa iyo diima wuu ka qaadan karaayo alaabuu ka gadan karaayo sida muu samayn karaa iya warkama ku dhacay waayahay xajarkii waa kaa maray waaya wa tasarufulmariidi wa lmuflisi yasixu waa ansaxayaa fii dimmatihi dimmadiisa ku ansaxaya inuu deen ahaan ku qaato shaygii duuna acyaanin maalihi xoolihii la xanibay oo asagu lahaa ku ansixi mayo weye tasarufkiisu warkaama ku dhacay waaya wa tasarufulmariidi kii xanuunsanaa fii maa zaada wixii ka badan calaa thuluthi saddex meeloodoo meel wixii ka badan mawquufun wuxuu ku xaniban yahay oo loo eegayaa calaa ijaasati warasatihi kuwii dhexlaya inay u ogolaadaan min bacdihi asaga hee ka dambeeyey ha warkaama ku dhacay qofkii marka aad xanuunsanaa oo yidhi alilah waa dhimanayaa waxaan leenahay saddex meeloodoo meel hee bixso ka badan haddaad bixsanaysid waa inay kuu ogolaadaan ciddii dhaxalkaaga lahayd warkaa ma ku dhacay wa tasarufulcabdi addoonkii ma garanaysaa tasarufkiisina yakuunu fii dimmatihi korkiisa ayuu ahaanayaa ha haduu addoonkii tasaruf galo oo sasiidkiisa u dirsan isagaa korkiisa lagu leeyahay yutbacu waa loo dabagelayaa bihi shaygaas uu magaranaysaa uu qaaday bacda citqihi markii la xoreeyey kadib maxaa la dhahayaa waaga addoonka ahayd xoolihii aad hee iska bixi iska bixi baa la dhahayaa faslun fi sulxi fii axkaami sulxi heshiiska axkaamtiis wey dadku markay heshiinayaan heshiiska fiqiga dhexdiisa heshiiska ku jiraahay waa saddex qeybood musniya gaal heshiinaya soo masale maa yah hudna la dhahaa maxaa la dhahaa hudna waad u tegi doonaa laba waxaa ku xiga bukuron yahay iisoo qabo nin madaxweyneha iyo qolo ku kacday oo buqaad ah ayagana ma garanaysaa baawul buqaati baa lagu dhigtaa fiqiiqee ka mida wey laba nin iyo naagtiioo ismaagay ayagana sulxiso lama dhigo dhexdooda sulxi baasan dhexdooda la dhigaa ayagana waxaan baabkaa nikaaxayo alaaqa loogu tuki doonaa sulxiga hadda uu sheegaya waxa wey asulxu fi lmucaamalaat mucaamalaadkii maaliga aha ah, soo garan maysaan dhexdhacaya bini aadanka heshiisii ka dhexdhacaya markii niyo intaa iyo ogolo intaasna ma garanaysaa iyo intaasna waa bixinaya heshiiskaasoo kale ah marka sulxigu waxa weeye waa caqdun yaxsulu bihi qadcu nisaac waa heshiis yaxsulu bihi sababtiis waxaa ku imaanaya qadcu nisaaci murankii inuu meesha ka baxo murankii taagnaa soo garan sulxi maxaa la yihahdaa waa heshiis yaxsulu waxaa ku imaanaya bihi sababtiisa waxaa ku imaanaya hee qadcu nisaaci qadcu nisaa maxaa waaye murankii iyo doodii meesha inay ka baxdo ayaa sababtiis ku imaanaya shiikhu wuxuu ku yidhi wayasixu waa ansaxayaa asulxu heshiisku waa ansaxayaa maca aliqraari markii la isla qirada shayga haddii qofkan maxaa <laughs> qofka maxaa la heshiisa hadduu kuu inkirsan yahay war alaabtan guriga anaa iska leh meli hadduu leeyahay meeshiis baa yaal ku qabso ku qadiimaysi weye kaasoo kale isma yaal laakiin hadduu yidhaahdo niyo gurigan adaa iska lahaa markaasaa heshiisku imaan karaa war waa yahay bal niyahu guriga iska soo wareeji intaasaa ku siinayaa ama waa yahay labada qol qaado ana inta kale iidaa heshiiska waa kaa yasluxu waa ansaxayaa sulxu heshiiskii macaliqraari qirir la jirankeed buu ansaxayaa fil amwaali xoolihii dhexdooda waa mucaamalaadka soo maa iyo wamaa shay buu ku ansaxayaa in laga heshiiyo afdaa ilayhaa xoole xoolo noqon doona hadda xoolo ma haya xoolee noqon doonaan warkama ku dhacay ninbaa wiilkiisii la dilay si kasaa loo dilay ninkii dilay muxuu xaq u inuu ha qisaasta soomaan qisaas muxaq u leeyahay markii wuxuu yidhahdee ninkan qisaastii waan ka cafiyey kama rabee xoolo aa iga dhigo diyaan ka rabaa qisaastii asalku qisaasu xoola ma aha laakiinse maxay noqotay markii u dambeysay fi nihaaya markuu cafiye maxay isu rogtay xoola isku rogta soo maahan meesha kuleeya shiiku markaa iyo wamaa shaybaa heshiisku geli karaa afdaa u iilan kara weeye u iilanaya ilayhaa hee xoolo u iilan doona hadda xoola maaha aha laakiinse xoolay noqon doonaan weeye labadaasba heshiisku wuu geli karaa wey wa nawcaani heshiisku waa laba qaybood ibraa'un mid magaranaysaa ibraa loo yaqaan ibra waxa weeye qayb la tuurayo qaybna hee layska rabo waa mucaawadatun iyo bedelqaadasho heshiis ah labadaasaa loo qabiyaa sulxiga fal ibraau ibraahu waxa weeye ikhtisaaruhu inuu ku gaabsado calaa xaqihi xaqiisi qayb ka mid ah ikhtisaaruhu inuu ku gaabsado dheh min xaqihi xaqiisa xaggiisi inuu kaga gaabsado calaa bacdihi qayb ka mid ah inuu kaga gaabsado yidhaahdo warniyahow kunkii doolaan kugu lahaa hee shan boqol isii shanna waa kuu cafiye ibraagu waa sidaas ibraagu hee wakaa waaya wakaa ikhtisaaru waa inuu ku gaabsado min xaqihi xaqiisa xaggiisa waa inuu kaga gaabsado calaa bacdii qayb ka mid a ah xaqii walaa yajuus ma bannaana kaa marka ibraaga ah tacliiquhu inuu ku xiro calaa shardin shardi inuu ku xiro oo yidhahdo tusaale ahaan bishu markay dhalato ayaa qaybna ku cafinaya qaybna kaa rabaa waqti bil kuma xiri karo waa inuu yidhahda hadda yidhahda niyahow kunkii aan kugu lahaa saalaxtuka min alalfi alladii lii anigu aan lahaa waxaan kaala heshiiyey hee calaa khamsumiatin shan boqol baan kaala heshiiyonasaa yidhaahdaa ah, somaal ku dhigi karaa waxaan iyo heshiis waxaan kuula gelayaa kunkii aan kugu lahaa inaa shan isii shanna hee aan kaa cafi ibraa marka waa cafis cafis qayb ka mid a ah cafise walmucaawadatu maxaa weeye cuduuluhu inuu ka leexdo can xaqihi xaqiisa xaggiisa inuu ka leexdo ilaa kayrihi keyrkeed inuu aado wayajri calayhi waxaana ku soconaya xukmul bayci beeca xukunkiisii waa ku soconaya xukunkii beeca ayaa hee ku soconaya oo muxuu dhahayaa tusaale ahaan iyo gurigii eh, gurigii magaranaysaa ah, ah, gurigii magaranaysaa aduu haysido anigu aan lahaa yah lacag iga dhigo bialfin isii oo kaleeto kun isi gurigiina qaado adugu adaa rabsid anna maxaa siisaa alf maxaa la inuu dhaho gurige mucaawad maxaa weye yani xowlihii asagu uu lahaa waxaan ahayn buu qaadanayaa wey macnuhu macaawad wax kale maaha a fahamta soo maahan war nin yahow labadii kiisha aan kugu lahaa hee waxaa igu siisaa bedel bedel ahaan waxaa igu siisaa hee laba isku joogoo suudaysii saasoo kale war fahamti mucaawad markaa sidaas qofkan raashin baa ku lahayd maxaa ka qaadatay maxaa ka qaadatay isku joog suudaa ka qaadatay mucaawad wataas mucaawadaas wuli waa cuduulu inuu ka leexdo can xaqihi xaqiisi ilaa kayrihiina u leexdo hee wayajri calayhi waxaana taa ku soconaya xukmulbayci xukunkii beeca ku soconaya de waa beec caadiya noqonaysaa markaa warka ma fahamti maxay noqonaysaa beec caadi oo muxuu ila ninkan waxay ka dhigan dhiganta markuu ku dhahay niyo shantii kiisho ma garanaysaa aad qiratay inaan kugu lahaa yaa laba suud iigu bedel maxay ka dhigan tahay maxay ka dhigan tahay shantii kiish waxaan kaaga gatay laba sud baa beyc baa ka dhigan soo ma jeedid waa xukun beyc bay qaadanaysaa marka maxay qaadanaysaa axkaamta beycoo la yaqaanay oo kale qaadanaysaa wey wayajuusu waxaa bannaan kaasa dhammayana lilinsaani qofkii waxaa u bannaan an yushrica inuu shaaricii usoo taago shaaricii inuu usoo saaro shaaric waa waddadii caadiga ahayd shaaricii inuu usoo saaro rawshanan balakoono ama balbalo inuu saaro shaaricii fii ariiqin waddo dhexdiis waa inuu balbalo usoo saaro wadadaasoo naafidin fulaysaoo dhinacyada u daloosha bixaytu meel buu balbalada usoo saaraya ee balkoonadii laa yatadararu aysan dhibsanaynin almaaru bihi ciddii soo maraysa meesha waddooyinka labaa loo qaybiyaa waddo xiran waddo furan waddada markii halkaas istaago inay isku furan tahay labada dhinacba waddo furan waayo waddo kalena waa waddo mushtarak oo cid gaaraa iska leh waa ciddee mataqaanaa oo markii lasoo galo hal milyan looga baxo leh so magaalada qaybsoowe eh, magaalada qaybtood baa iska xaafadaha qaybtood wadadan hal meel laga soo gala leedaayba inta kale guryaha ku wareegsan wadada wada mushtaraka weeye ciddaas ku wareegsan keliya iska leh inta kale malaha <laughs> warkaa ma ku dhacay wadadan tan oo kale oo magaranaysaa gaashan marta laamiga ah, wada maftuuxa wey furan tahay mushtarag waay marka waa wado magaranaysaa naafid baa laha naafid marka derbunna waa maqan derbi haddaa maqashid fiqiga meeshan dhexda derbi haddaa maqashid derbu naafid yani waa wadaa laga wadaa derbiga maha derbiyadii soomaaliga caadiga ahaa warmarkaa ma fahamti marka waddo furan iyo wada aan furnayn waayo shiiku marka wuxuu waddadii furnayd qofka waxaa loo ogolaaday in uu balkoono samaysto hadda marka dabaqyada la dhisayso bina arag dabaqa markii hal biyaan la taago maxaa hore loo soo saaraa in hal mitir la eg baa hore loo soo saaraa soo maa taasuu shiiku ka waramaya waxaa kaloo la mid ah balbalada lugaheeda aan la taagin laakiinse derbiga hee lagu soo dhejiyayo sidii dalladii loo taagay oo hadda magaalaha qaarkood aysan qoraxda isaga celiyaan taasoo kale wey ninkan gurigiisa markuu soo dhammaystirtay oo booskiisa gurigiisa soo dhammaystirtay buu laamiga muxuu isu taagayaa dallad buu isu taagayaa dabcan dalladdu meesha laamiga kuma aasna ee derbigiisii buu kasoo ka soo hormariyey warkaa ma ku dhacay subkii buu soo dheereeyey ama tirniigii buu soo dheeraystay ilaa waddadii uu soo galay taa waa la ogol yahay wadadii naafidka ahayd baa la ogol yahay oo dadka ka wada dhexaysay bishardi waxaa weeye dadka inaysan dhibeen hee maridda ay marayaan dadka inaysan inaysan dhibeen buu ku yidhi raximahullah wayajuus waxaa u bannaan qofkii an yushraca inuu usoo saaro ishraac waxaa la dhahaa ishrac ishrac waxa al ikhraaju ila shaarici shaaricii dadku wadaageen in wax loo soo saaro baa maxaa loo yaqaanaa an yushrica saas wey macnuhu gurigii saxaanka kuma ekeen inuu gurigii qayb ka soo saaro ishraac wey macnaheedu xaggee uu soo saarayaa waddadii la wadaagay xaggee soo saarayaa waddadii la wadaagay shaarica ahayd rawshanan rawshan marka waa taas muxuu ahaa balkoonka ay la halmaala fii dariiqin waddo naafidin fulayso dhinacyada ka doloosha baxaytu halka laa yatadararu aysan dhib ku qabaynin almaaru bihi dadkii maraya meeshaas weye dadku hadda maxay samaynayaan laamyadii la dhisayey balbalooyin caadiya ka dhisanayaan rukumo leh xagee laga ogolyaha ma jirte jidkii ilahay bay dhisanayaan kadhexdhahayaan ka durug meeshan adigu ma lihida oo gomaa yeelatay booskaaga waa soo dhammaystirata shiikh booskaagi meeye booskaagi dhagaxii baa ka bilowda inta marka muslim baa iskale lagula wadaagaa adigu ma lihid waayahay ha u bannaan lil insaani qofkii an yushraca inuu usoo saaro laamigii rawshanan baalkoona ama balbalo kor ka dhisan fii dariiqin wado naafidin furan baxaytu halka laa yadararu aysan dhib u keenayn almaaru bihi dadkii marayey walaa yajuusu ma bannaana laakiinse ma bannaana in balbaladaa uu samaysto fi derbi lmushtaraki jidkii la wadaagay oo soo xirnaa jidkii soo xirnaa ma bannaana weeye burkii in loo samaysto magaranaysaa waddo in loo samaysto ma bannaana walaa yajuusu mana bannaana ta'khiiruhu in la dibdhigo ilaa biidni shurakaa'i dadkii kula wadaagay waddada mooyaane waddooyinka marka labaa loo qaybiyaa tan sheegaya waddo soo xiran iyo hee geesaha ka furan wadada soo xiran waddada soo xiran waxay leedahay ra'su derbi iyo aakhiru derbi maxay leedahay rasu derbi maxaa laga wadaa haye yuusuf yasu derbi maxaa laga wadaa rasu derbi waxa weeye ra'su dariiq yacni meesha albaabka jidka laga soo galo weeye maxaadrmaadrmaaaariiq waay derbi racsu derbi marka waa wadada meesha laga soo galo lagana baxo waa fahamsoomaa aakhiru derbina waxa wey meesha ugu dambaysa oo soo xiran marka waddadaa intaasa dadkii ku soo jeeday ayaa wadada iska leh adigu waddadaadu haddii halkan ahayd oo halkan laga soo geliya halkan ay soo xirnayd yaah waxaan leenahay wadadan waxaa xaq u leedahay gurigaaga ilaa wadada inta furan inta laga tirinay intaas xaq u leeda warkaa ma ku dhacay haddaa halka usoo dhaqaaqaysid dhinacii xirnaa haddaa usoo dhaqaaqaysid idan baa waxaa ka rabtaa hee waddada cidda kula leh warkaa ma fahamti xaggana idan laskama qaata somalida iska howlbadanta albaabkii xaggan uu kaaga furnaa soo maah derbigaagi waa kan albaabkaagi meeye waddadii xayaa ka furan tahay geedkan soo maahan xaggan waatan waddadiiba eh, miiskan waddadii waaye xaggana kasoo xirantay guryaha kaga yaal xaggana guryo halkana guryaha kaga yaal xaggaa laga soo galaa halkaana laga baxa gurigaaga du xaggan ku yaalo derbigaagu low inta haduu yahay derbigaagu albaabka xaggan kugu yaallaa soo maaha albaabka xaggan kugu yaalay waxaa xaq u leedahay adigu albaabka xaggaa ku yaala ilaa inta hee waddada afkeedii laga gaarayo inta xaq baa u leedaha wixii xaggan kaa ah haddaa wax ka rabta inaad ka samaysato ama albaab ka furato ama balkoone wax ka dhisanayso idan baa ka rabtaa bulshadii kugu xirnay waddadii kula wadaagtay warkama ku dhacay marka qofku wuxuu xaq leeyahay soo uruuri albaabkiisa laga bilaabay ilaa inta wadada mahee rasigeedii ka xigta wixii wadada aakhirkeeda xigaahee hadduu hawl ka rabo muxuu uga baahan yahay halkaasaa marka darsiga baabur sulli xaggaasa soo gelaysaa hadduu rabo marka waddada dhinaceedii xirnayd inuu wax ka samaysto heshiis sulxigii xagga ka imaanaya waa inuu sulxi la galaa yidhaahdaa niman yahuwaya xoogaa baa bixinaya ama lacag baa bixinaya ama si kalan ku heshiino waddadan aan samaysta xagga hoos dersiga marka guryahan iyo rooshankan la bixinaya babooyinka la dhisayo heshiiska xaggeebuu ka soo galay meesha waddanbis ka galay walaa yuusuf ma banaana ta'khiiruhu ta'khiiru hee inuu dhigo baabkiisii ama balkoonkiisii ilaa biidni shurakaa'i ilaa inuu idin ka helo mooyaane ciddii la wadaagtay weeyaan ciddii la wadaagtay weeyaan xayaa bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala sabi ajmaciin